وجهya sujuud ley kalqnaa ruudki ruud allah i uumay asjuudi wasawrhu alla wasawrhu alla sawrhu sawr اlwجha kalqhu kalq اlوجha liladi sawr kalqhu kalq اlوجha waliladi sawr ladi yani sawrhu sawr اlوجha inta wjigaas alla suuri mar kalqiga asa uume intaasaa lawada washaqo dhambalay samcu samc اlوجhi yani wajiga dheghiisi dhambalay wabasarahu yani fasax dhambalay basarahu basar lwajhi wajiga indhahiisi alla dhambali ilaaasa u sujuuday samhu maqalkiisii samca lwajhi maqalkiisi iska dheh wabasarhu aragiisii iska dheh basarhu basar lwajhi basarhu samca lwajhi allahi oo dhambali an u sujuud tabaaraka allahu ilaahw saasoo ahaaday allahi axsan lkhaaliqiin inta wax urto manaa inta wax kadarto inta wax kadarto oo wax surayso alay wanaag badan waajibiyaa imaam nawawi waxaasi radi allahu tacaala canhu ardaahu magaciid aan barakaysane ilaah ana anface waa dejiyaa yadaydi labadii gacmood xag mankibayhi labadiisa garbood qaafurkoodii waa dejiyaa mala rabo yani oo oo kale afudhiga ah, malrabo gacmo saa abu hurayra xadiidka waymid walaa yabsudu walaa yabsudu diraacayhi fabuci nabigaana xadiidka lafdi awkiisa insha allah walaagisa ogi boqolkiiba miyaar kale maawataama ogi yani wayabsudu waa fidiyaa yad yani diraacayhi nabigaale lambadiisa garboor lambadiisa kudhan walaa yabsudu ma fidiyo wataa ولا أين بدي جربات فالسبع الدولات عمل مقصودية إيه إيه الدولات كم هنا إيه الخرب مقصودية إيه سلف ماليش أنا أرضي تعال تجيب ساعة تواجد ما الخلاص عملت هذه كل هذه إن أتوس لما روتها وإن بتهاتي ودي هذه لما بدأ جربات إن أدعم هذه رب الخير أبتكت على الغراب إن أوه هوس أسكيال ما الغرقية وقلع هوس أسكيال الثاني لا معها وفرستا نبga hooy عليه الصلاaة وaسلام فalaa ykت بلahi تتبعي xadيka ladiis awlka ay noqon hadii mq xadiidona in شhاء الlaه farka ninkur waa fidiyaa taabcahu fariis waa fidiyaa markii magaciisi marahaad dhulka abdigiisi waa fidiyeysa iyo oo isku dhedegen sidii iyo kala fixsan mehe siwasaa ah ku dhegen xasiyeeyeysa alwatan lilqiblati qiblada xaggeeda ayuunkooda dumay tafriiq aska ilaaliyaa tafriiq askala ilaaliyaa aska ilaaliyaa kala bixintaa ma dhahay alida aanatahaa sabab iyo ujeedaan yafraxuu rukbatihi wayarfacu badnu can taqdirihi yafraxuu marka yafruqu wayafraxu khudbatay lahoodii gacmahoo labadiis jil baa kala beyhay waa korayooda badn alawsiisi an fakdeehi labadiis jilid labadiis labadiis cajar waa ku koryoola wamarfiqehin labadiis xasilne an dambey lamadhinac baa ku koryoolaa saas sijis ala mizaax sifad naag waaye naarha isku dumaan fi rukuucihi rukuuciisi fi xaali rukuucihi iyo wasujuudihi fi xaali sujuudihi bakaia gacmihiisii lambadiisii xasol dhinacihi makudajiyo aada calooshana karaasbu qaada cajaisa horiyeela xaalat sujuud i xaalata yani oo rukuucda wakadamu lmar'atu walhuntaa i nabeebka ahaa iyo naasii bacduhaa ilaa bacdin bacdigeeda korkeedin bacdigiisii ilaa bacdin kale duntaa kaana yihisaa lamadooda xasul samada dhinacee furjihiisa otasantan saas oo kala fiila xaalata sujuud iyo xaalatal ruuq waa kala jiyaal an yafruqa ma oho an yafruqa an yafruqa sabtiga waxaa an yafruqa luqa ahaan inaad kala geeyo asabto asuna waxaa la yiraa yafruqa yafruqa safruha inaad kala geeyo fa'da la godaa fa'da waa la godaa fa'da waa la beeyaa ya-da waa la kordhawaa intaas saasa dabtiyaa alaa kuli haal laakin geer mutacayin maaha soko ahaan mutacayin maaha waa iska ansahaa in ya-da la godo oo magaciisi ya-da la godo fa'da yusariqa la yiraa ya-da la godo oo fa'da la kordhawo oo rada laga hoos lago fa ansaxaa ida shida difaal an ifaa iqa ansaxaa oo ada la goodo fa ansax ra'da la korqabo ra'da la shidan yani kulli luqa kutuga luqada taraktu taraktu farqtu bayna shay'ayn farqan yani waxaa shaaficiya markaas farqta bayna shay'ayn farqan akidada min baabi qatalaya manaha waa kala bixiyey lama shay dhexdooda kala bixiyey saabiqatarayna faraftu bayn alxaqi waalbaabili xaq i baadila kala bixiyey buimahay macnaha sida saasoo kale luqa oo caaliya waay intaana luqada koreysa tan waay luqa darkeedii baabudaraba dadka taabicinta darkoodii qur-aanka waaraadi faraftu bayn alkalaameyn faraftu sidaay faraftu bayn alkalaameyn farqan اftaraaa lama yani hadal dhexdoodan kala bixiyey baab darab wاftaraaa waa kala tageen watarctu bayn abdayni lama adoon dhexdoodii faratu lilaa bayn cabdayni watafaraa tafaratu bayn cabdayni lama adoon dhexdoodan kala bixiyey watafaraa waa kala tageen alaa kuli xaal muasaska macaani kiisa shay macaani ahaay muasask ahay waay macno ahaay muasask waay waxay macno ahayn bayna shayina macnaadi macno waxay macna macno aan ahayn macaani aan ahayn oo magaciisi acyaanka ah lagu nicmal waxyaalahaas acyaan waaye yani waay mustaqala laga yeelaa waa la shida wata alaa kuli haal kul iska macno waaye tafsiilka waxaa loo keenaa mubaalaga daraadeedii وقت بين الشهور قدم حجار انت جبنا الثامن لا مجال الثامن هذا هو الثامن للسيدات ما صورنا يعني ابن يوسف عصرناها لآت لآت اسمها فتشاش لآت يوسف المرضى هاي لآت أي هاي على سوري لآت الحوائي والحياوة أو hadii yani wax laga dhaafo salaada an kubureynin waay salaada an kubureynin laakin way adeegaysaa oo ku fiicansaa laga helo taasaan kali ahay salaada aan soo marnay hadda waxaan ku angelina insha allahu yani waxay ahayd yani intaa in magaciisii yani wuxuu ahay hadii yani soo baxo horadiisii kudar ujeediyo manaa takbiirta hadis korka o yani inaad qur-aan kala qaadas ahay rakacsi ujeediyey hadii korkaoo kudlada inaa asaabiseedi kaftiisii lamadii gacmood inta ahaa intaas kuli waa lamadiisi inaa magaciisi gacmo ayaa la dhuusi dhidhin inaa oo dhulka aska oo reebo markii sujuudaa saa ahaada si arinkada askidinin dhulka askidinin waxaa u daliil ah abu sufyaan awri waxaa sir can jaabir qaal rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam waxaa sir sidanaha idaa sajada axadukum axadkini hadduu sujuudaayo falyxtadil ha sinaado walaa yafsid walaa yafsid yafsid min diraacayhi qofkaas ka buuxi idiyaadka oo yani gacmaha oo dulimeed ay fuliyaan oo kala isku fidinin sabecontaa yahay intaan soo marni ijrikiisa fagaalkiis waaye iyo waxyaala in laga dhimasaan oo laga tago salaada kumajireyso sr md bn ali ah, radi allahu taala canhu asaamini kisi riwaad aljuluusu saku waaye ayna sajda kareegi lamadiisa sajda kareegi musaliga lamadiisa juluus dhacdoodii inoo fadhiisto haddana maxaa shardiya mudmaino maxaa asyaa isfadhiis loodo xasila hew xasila inuu fadhiisto hadau fadhiisto aku xasilo waajib waxaa waajiba alaa sida inuu qasin birafcihi birafci musalin musali kor noqoshadiisii atifjid asuu ka kacaayo kor uu soo kacaayo inaa hayruhu gayr sujuudi sujuud waxaan ahayn inayku qasin waajib waaye waxbaa yuqawiluhu inuu dheereeyo sujuudkani juduudkaas waxbaa yuqawila inuu dheereeyo sujuud fadhigaas waxbaa yuqawila inuu dheereeyo musalliga ku juluuska inuu dheereeyne waajib waaye ictijaala binaanta marka ictijaale sidana inas dheereeyo waajib waaye waakmaluhu afdal juluusi juluuska kaamil ahaa si u kaamil ahaasha badan yukabiru waa kibaarta ahaa kukacaayo allahu akbar adiraa way wa wa hajlisu waa fadhiistaa muftarishan xaal asiyaa usoo fog lahaa foglashaas fadhiistaa macnaha lugtiisi badax yaasiintiisi asaaraa dabadiisa waxaa saaraha kubadhiisahaa sinta badaha kubadhiisa lugtana waa taalaa waadican xaal ashay dadayhu lamadisi gacmoodaas fadhiisaa waadican xaal iyahu fadhiisaa dadayhu lamadisi gacmood qariiban meel dhow oo min rugbatayni labada jil meel ku dhow aas yani usoo dajihaaya lamadisi gacmood aas fadhiisaa lamadisi gacmood usoo oo lamadisi jilbood meel ku dhow asdigaayo as fadhiisaa وينشره وافديا أسابعه فرهيس وافديا قائلا حالك لهاي رب اغفر لي رب ربي اغفر لي إذا ذنبي إذا وارحمني حين حريصه واجبرني اكب waxyaabaha oo ubaahan umuurta ubaahan inaad isabtid rabbi isab dii maxay kufikiraayaan macnaha ideeqsii وارفعني كريال معناها درجة ذي adduunkii aakhira darajadii koryaal kaana daraja darajadii koryaal akaakiina ahe darajadiina koryaal warzuqnii allo wahdinii ihanini وcaafini icaafi oo inabadgeli balaaya nabadgeli balaaya daafa rabbiyo wahdinii ihanini uma kabacdi sujuudu waa sujuudaa yani athaalita lamaada sujuuda sujudi lamaa sujuuda kalulaa kii horo ka horo sujudi horo ku sujuudaay oo kala sujuudaa walmashhuuru qolka oo mashhuurka waxa waaye waxa waaye fanu jalsatin fadhigaa yani sun ahaa shadiisi waa la sameeyaa sun ahaa تلزم خفيفة oo yani fudud bacd sajdati الثaaniya sajdadka lamaad bacdigeedii sajdada lamaad bacdigeedii oo khafiifa ah inuu fadhiyo oo fadhiiso ala suneeyaa fi kuli rakcata ragcad walba fiideedii rakcadaasii quuma iskacaayo anahaga iska kacaayo marka oo tasmiid yani oo ka dambeynin hadday tahay rakcad walba yani in jidka kacaayo sajdat istiraaxa leeraa yar inuu fadhiisto kala suneeyaa bikuli racati yaquumu canhaa ragca walba asiideedii inuu i fadhisa oo kafiif ah inuu fadhiisto sun ahaa shadiiso sunna ahaa shadiiso ee ragcadaas yaquumu askacaayo canhaa xaggeeda u kakacaayo wallahu ibri aclamu inta asaasic alcaashir alxaadi cashar xadiidki marka hoose ka aayka ana waay wiila fadhigaas ala fadhiisaayo ahaasinta abarnhaya sia lagelilahay ulus dalka jatayn sabxada bayqoom canhaa waxaa shardi ah waxyaaba waxaa shardi ah rodas bea saddexa waxaa shardi ah yani in la helo waxyaaba oo juluuska magacaaba la helo maa yusamaa juluusan wax ka dhigo magacaaba la helo waxaa shardi ah waa loo an yahay waanaas u yahay ma aha waxsad inuu magacaayo in la helo shardiga haddana inuu ahaado fadhigaasi waxaawaaye muxkoo ku eg mustawiil inay ahaadana shardiga si caadi ah asi fadhigi shardiga si caadi ah mustawi asi ahaadana shardiga haddana waxaa shardi ah in maga mutmacin waxaa sujuud aana taxadul fadl waxaa waajiba waajib aan laga sida birafcihi birafci ra'sihi madaxiisii kor u qaadidiisi غayr lgari sujuud leeyaha marka madaxa kor asoo qaadaayo oo sujuud aska soo kacaayo waxaan sujuud ahayn inaas usoo kacin inaasu qasdin sujuud in lagu qabtaa rabaa waxaan sujuud ahaan isu qasdin haddii sacda isu qalsi askuma qaayo sujuud ma lahaayo silkadaas silka ma aha sabay saddexaad yani inuu kuuryanin waxawaaye maahan yani shuruudaas leeha bixaqi hay-at ljuluusi bayna saydakayni waxay leedahay shardigaada saddexa leedahay juluuska oo magaciisa salaad lama sujuud ay magaciisa ahaade asaxideedi shuruudaa leedahay tan alaa yaqsida iyo gayrahu yaqiinan inaydu xooggeynin waxaan juluus aan ahaan ayadoo helay duniisi yani kadnaqaysa duniisii bakid ka soo laqahaayo oo sujuudka ah askasoo kacaayo sadhigaa waxaan ahaan imarka falsin sardhigaayo kalamaad inuu dheerayni sardhigaayo waxyaalisa aroori ka badan imaamna sardhiga lay afkaareeyo manaa marki maxaa yaala sameeyey awaariska aan laga xagiijkaynay aadiyasa akrini kaliya afkaarooyo inta jalsada oo sujuudka ka dambayso hadda afkaarooyo usu ama isu burayso salaadiis waa buraysaa sababtadii saddexaad waxa waaye kalaqablisi bixusuljulis in ahaat yani hada an yakuna rafcu bixusuljulusi fadhigaas salaada loo fadhiisa qalbigiisa inay ahaato fardiga maxaa yel waxaan isdiidaayo inaan wax kale kuqayso intaan kulli inama alacmaalu biniyaat ay kujeirtaa niyada haddii wax kale ay yahay maansaxeyso acmaal biniyaat hadiiskii oo aruurta ahaan ay kujeirtaa insha allah waasbalihu asbali dunuub dunuubkaas oo dawlasiisa kenya la wadaayo asbalkiisi waxaa waaye sabbiga waa ku daasaa cawrka waa fadhiistaa bisfarisan xaalasa iskakugulahaaye macnaha lugtiisaaaaay yeelo masiir farax oo si aawar koobi karaaye istirash kanaha istarisan istaadilin taabtig ah, taabtibahoodi astaabti ee farahayd kule xagay ujiida taasa fiican haddii farahaadi aan laa beenin haba maaha abalki kan waay haddana waa waabican waaa kudajihaay oo idaa yadayhi aqbalkii waaye waxa waaye inuu ahaado koo dhigaayo yadayhi lamadi gacmood qariiba min gubatayhi qariiba meel dhow koo dhigaay inuu ahaado aqbalkii waaye min gubatayhi lamadi jilbood haddaba waxa waaye wax loo jeedo waxa waaye maxaa loo jeedaa dhulka ma loo jeedo dhulka oo jilbahaada ku dhow inta ma waxaa la mudaa midka oo maqlaayo as mudaa ala mudaa lamadii gacmood dhulka oo jilbaha afkoodii maa jilbaha ku dhow ama dhagaha qariiban midad le qariib meel ku in la dhigo waada aan soo dhigaayo wajiri lamadii gacmood qariiban meel dhow minubatihi lamaysi jilbood maysi dhsoo dhigaayo inay ahaado waayo saasa asbu ah waaa marka waaa loo jeeda maahe yan duuska ba loo jeeda duuska oo kudhow jilbahaadi xagiis baan aha ma aha maha sidoomudaay waxa waaye sidoomudaay ma ahe iskala macnaha waxaa loo wadaa inaa oo duuska madawada oo jilbaha kudhow jilbaha korkiisa waxaa lamada juluus oo ah, lamada sii dalka juluuska udhaxeeyo macnaha waxaad ka sacday sujuudka kasoo sacday waa fadhiisatan ee gacmakaada intay dhigeysaa lamada sajdadiya kasoo kaafay markii lasoo kaco maxay sajdada ku dhiman gacmaka beel asaasiga rabaa intay dhigeysaa saareysaa gacmahaadii waxaad saareysaa lamaada cajarka koodii asaareysaa magaa cajarka soo dasaaraysa marka oo qariib laleehaayo waxaa lama leehaa in dhulka la dhigaayo oo jilbaha ma jilba kugow in la dhigaayo ma aha saas ma aha qariiban waxaa waaya min rugbateehi waxaa loo wadaa aloo jeedaa takriibka aloo jeeda lamada cajar kortoodii macnaha lamadaa cajar kortoodii saar lamadaa cajar kortoodii saar jilbaha korkii asaari jilbaha taan ad ahin waxaa la jeedaa in meeha oo faraha ay ku adkaahayaan oo ajaraha dila saaro oo jilbaha lafteedana hil oo korkiisi ah inaad ajarka korkiisa oo manaha meeha oo yani ajarka ukudhabaahayo oo jilka ukulagaal meha kutiirtaa inta ay kulaan oo ay ku dhow yihiin jilbahana waa ku dhow yihiin qariiban midubatayiba hadii inta la saaro labadii gacmood intay kudhagaadeen jilibkii kudhagaad jilka inta jilka inta waa ajarkana umale macnaha waxa waaye meesha oo farahaadii yani madaxoodii ay borkaahayaan oo bilbaane korkiisa ah oo korki oo korkiisa aan ahayn meesha orkaa farahaadii meesha orkiisa haddaan dhehayna orkiisanaabe yala rukban ku dhowa qariiban minhu loo wadaa qariiban ku dhow minhu min arukbati waxaa la nacay lamadii gacmo ha korkoodi in la saaro makru waaye saasreed magahow magagamo waay inta oo yani atixyaad kala akrihayo mas'aladan oo juluuska bayna sajdatayn oo fadhigaan oo labada sujuud dhexdoodii la fadhiisahaayo mas'alo dadka u aawilayan maaha masala u aawala maha dhan ba laga dhig baraana waa dhae jilbaha to hadalka dhan waxa waaye farahaadii jilbahaama heesta bilaabahaayo inaa korkiisa ahaadaan oo ajarka maajilbaa ka bilaaba waa intaa inta ilibka inta waa kana inta waaaan wainshura taabicuhu farahiisi waa fidiyaa maka farahii waa fidiyaa kaana kaana haa qaa'ilan xaala sihaa fidihaa rabbi sabli rabbi rasulha rabbi sabli rabbi rabbiya rabbi rabbiya usalli idaaf وارحمني ومحرمني واجبرني إتك في كل أمر يحتاج إلى جهدهم أمر walba oo kabig ubaahan xagiis kabig ubaahan iyo kab salmay waay man oo waxa waaye hadii udeef la udeef hoolba udeef hagaari habeen waxnabaa udeef oo sacni ukoriyeen macnaha baljadiin ukoriyeen inta waay rafculmakaana macnaha darajadey ataabi daraja koraashakayaal xaggaadi darajadey daraja koraashakayaal walfacni ma akhrisino darajadaadi manaa darajadeyin oo xaggaadi oo xaggaadi ah xaggaadi too koraashakayaal darajadeen xaggaadi too koraashakayaal walguni biarjo macnaha khazaa-intaadi fadligaadi khazaa-inteydi waxaysi had ku qaybihaysid fadki weyn fadki fadki weyn kayaal أخdoomaada صifooygiisa arzaaق ah waxaad iwasiisaa khazaainka fadligaadi khazaainteeda xaggaad iwasi argadi xalaal isi xalaal isi maxaa waaye waxaad igu cadaaweyni maxaad itusiiyo xaaraan loo siiyo oo la cadaawayo rika fiican maahin ninka u kasay kasbiga cinda ahli الsunna waridu ma yanfaa walow muharama waxaa loo jeedaa ribsiga waa istegiyeen xaaraam xalaal ribsi ribsiga waa istegiyeen alshaan kan kan daahirka alaa kan yani xalaasha wato ika xaaraamka wato sareysa isdhisahaayaan midba isla cunaayaan waa isla cabaayaan waa intifaaca sabab intifaaca ee kaas xisaab alagalaalo ciqaabo waa xaaraamka qaas kanne alxamdulilah ciqaab la-aan xisaab la-aan ay leedahay hadiis istagaa yani suhal maahin xabaal inuu ahaada lhira oo lagu cadaaweynin ninka umuray ahlusunna xaggoodii inaan xaaraan masrifiga isku jiro xaaraan kuma jiro masrifiga oo shiica waxa waaye xalaashee waay kuma jiro kale abuka intifaaca qabka nina kadisaha yani qabtaad ka durkahaa iska cunaa xaaraan waay waa isku cadaawa koo isku oo xalaal ah oo isku cadaaweynin fi arzuuq وارزقني زميلتاas ri xalaal nasiib ma heydi rabi irli warxamni warزقnي in xalaal mayes xalaal asaxaab waxdiu cadaaweyni warزq ilaahay qadarkiis waa kaweyne xaaraan le maarata ale ninka umale xaaraan inays yahay ishal ay yihiin maya maxaa yel kaasib hadii adinkan xaaraamka asi waxaa kana tibnaa xaaraan inaad dalab xaaraan dalbadiisa ilaah laga dalbo ilaahayna duco xaaraan ilaah ma aqbalaayo qofka hadal faasida waaye ninka umaleeyo ilaahay alla ximo waxay jileeyihiin ilaahay oo hanuunkaada iga daacimi islaamnimada hanuunkii u hanuunkii uga daacimiin maxaa yeelay hanuunka ilaahay hanuunka nicmadaalka ilaah taween waaye waxaasiliihiin waxyaalaha an nacay kulli ilaah iganaga jili adduunka balaayadeeda iyo aakhira aakhira iyo adduunka balaayadeeda iganaga jili imaam gazali wuxuu kusiya wacfu canii caafini icaafi balaa iga caafi kameena hadda waafu canii dembigeyna idhaaf macnaha dembigana igasar ninka oo munfaris ah oo kaligiisa ah ku haayo ama jamaaca waay oo kusabteen inay dheedheerayaan salaada waxaa igalo sumeeya naasku daran kaligiisa ku haayo loo sumeeya rabbi rabbi habli rabbi rabbiyo habli isii qalban isii aboo taqiyan oo alla tacarfahaayo aboo naqiyan oo dhahisan dadkiski dhahisan barian oo ka bari ah ka dheer kaafiran oo kaafir aan ahayn walaa shaqiyan oo shaqay aan ahayn oo dhulkafare aan ahayn subxaan allah wallahu